bsmi اllahi bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd bab fي إbطاali cصmaة أئmatihim wuxuu u baab yahay fii bayaani ibطaali cismati a'imatihim shiicada a'imadooda ee macsuumnimada ay ku sheegayaan cismadaasi baabi-inteeda iyo ibdaalinteeda caddaynteeda cisma waxaa weeyaan qofku inuu dhowrsan yahay uunanba dembaabin caqiidatu ahli sunna waljamaacana waxay tahay cismada waxaa iska leh ambiyada cid aan ambiyada ilaahay aan ahayn oo macsuum ah oo qalad macsuum ka ah ma jirto iyagana marka a'imadooda iyay waxay u haystaan inay yihiin macsuumiin labayo tobanka imaam iyay u haystaan macsuumiin aan dembaabin inay yihiin marka fii ibdaali cismati a'immatihim waxaan sidaa u yidhi iyagaa saas aaminsan wailaa ummad kale oo aan iyaga ahayn oo aaminsan a'immadooda inay macsuumiin yihiin ma leh oo sidaas caqiido ka dhigtay marka iyaga a'immadooda markaan leeyahay macnuhu maahan dadka kale a'imadoodu waa macsuumiine kuwooda un baan macsuumiin ahayn ma aha sidaa inaan dhahayno laakiin iyaga waayo waxaa cismada sheegtay ama sheegay alxadiidu asaabic xadiidka toddobaad wa can camr bni اlcaas radia allahu canhu anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayhi waalihi waslama yaquul nebiguu maqlay oo dhahayo idaa xakama alxaakimu xaakimku haddii uu xukumo faاjtahada uu dadaalo oo uu ijtihaad sameeyo uma asaaba dabadeed uu asiibo falahu ajraani laba ajar buu leeyahay wa idaa xakama hadduu xukumo fajtahada uu dadaalo uma akhda'a dabadeed uu gafo falahu ajrun hal ajar buu leeyahay maxalu waxay tahay uma akhda'a ninkan madaxda ama qaadi ha noqdo ama amiir ha noqdo ee wax xukumayo ee xukunkiisa ku ijtihaadaya kulligiis ma wada saxsanaanayo mar kasto marna sharcigu wuxuu xukumay inuu asiibayo laba ajar uu leeyahay marna inuu qaldamaayo hal ajar uu leeyahay oo ajarkii dadaalka iyo ijtihaadka mar haddii marka khata loo nisbeeyey nebi sidaas maaha isaga cismo ayuu leeyahay nebigu ma ahan sidaas saa darteed marka a'imadu ayagu inaynan macsuumiin ahaynuu sidaa ku tusayaa ayib akhrajahu lbukhaariyu wa muslimun alxadiidu thaamin xadiidka sideedaad wacan buraydata bni lxusayib alslamiyi radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayh waalihi wasalama fii maa kii kaana uu ahaa nebiga yuusiihi inuu u dardaarmayo alumaraaa madaxda dadka uu dirayo nebiga ee shaqo uu u dirayo amiirada uu ka dhigayo nebiga waa u dardaarmi jirayo wuxuu ku dardaarmi jiray wa idaa xaasarta haddii aad koo aada gaar ka qabato ahla xisnin dhufays dadkiis dad dhufays kaa galay haddaad iskuweer ka qabatood gaar ka qabato fa araaduuka ay adiga markaa kaa doonaan an tunzilahum inaad dejiso calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa falaa tunzilhum ha dejinin calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa ha dejinin walaakin anzilhum deji calaa xukmika adiga xukunkaaga ku deji fa innaka maxaa yeelay adiga laa tadrii ma ogid atusiibu xukma allaahi ilaahay xukunkiisa inaad asiibi doonto fiihim oo iyaga ku saabsan xukunka alloo iyaga ku wajahan oo ku saabsan inaad asiibi doontid ma garanaysid am laa mise maya inaadan asiibi doonin e xadiidkan isagana waxaa ku jira dadkii asxaabta ahaayoo nebigu isaga uu madaxda ka dhigayba oo uu yidhi muhimaddaas iyo shaqadaas iyo hawshaas qabta dadkii uu yidhi ayaa nebigu sala allahu alayh waali wasalama uu leeyahay haddii aad ka qabato gaar aad ka qaba eh, qolo aad gaar ka qabato oo dhufays iyo wax lamida ah aad marka gaar ugaga qabato oo ay ku yidhaahdaan xukunkii ilaahay nagu dejiyo nasii nagu xukun marka hadda waxyigaa weli soo degayay wuxuu noqon doono xukunka alle lama oga markaasaa waxaa la leeyahay maadaama ay sidaa tahay xukunka alle ha siinin oo dadkaa ha ku dejinin leanna adigu ma ogid xukunka alle wuxuu noqon doono nimankan ku saabsan maxaad samaynaysaa marka anaa xukunkayga sidaan annagu aragnaan idinku xukumaynaa sidaa ku dheh oo markaas inaad idinku gaftaana ka khay ayaa roon marka la fiiriyo inaad tiraahdaan xugun alle ayaan idin siinay haddana xukunkii alle uusan ahayn waxaasi ayb meesha marka maxalu shaahidka waxay tahay fa innaka laa tadrii ma ogid atusiibu xukma allaahi fiihim xukunka alle inaad asiibi doonto yacnii macsuum ma tihid waayo adiga lagumana waxyoodo qultu marka labadan xadiid tacliiqooda haadani alxadiihaani labadan xadiid yanfiyaani waxay anfinayaan alcismata macsuumnimada can ila'imati dadka madaxdaabay ka anfinayaan iyo walumaraa'i iyo umarada waalxukaami iyo dadka wax xukumo qudaad ha noqdaan ama cid kale ha noqdaane xaysu ina anabiya sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu bayana wuxuu caddeeyey fiihimaa labada xadiid dhexdooda ana alxaakima xaakimku qad yukhdi'u inuu gafa ayaa la arkaa wa ana alamiira amiirkuna qad yakfalu inuu halmaamo ama uuba ka dhoohanaado ayaa la arkaa can xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa inuu ogaan waayo ayaa dhacdo saasuu nebigu ku caddeeyey waclam haddaba marka ogow ana diina shiicati shiicada diinkooda mabniyun wuxuu waxaa lagu dhisay calaa ctiqaadi cismati a'immatihim wuxuu ku dhisan yahay iyagu ku dhiseen a'imadooda macsuumnimada inay ka ictiqaadiyaan oo inaynanba gefinba dembaabin bal fiiri marka sida ay aadka ugu buunbuuniyeen oo quluwiga ugu sameeyeen qaala alkhumeyniyu khumeyni waxa uu yidhi laa yutasawaru fiihim الsahwu wاlgaflatu hadda waxaan ka hadlaynaa anagu dembi ma galaan iyo waxyaabahaase isagu wuxuu leeyahay maba laga suuraysanayo hilmaan iyo kafla midna lagama suuraysto alxukuuma alislaamiya kitaabka la yidhaahdo isagu leeyahay buu ku qoray safxada sagaashan iyo koob ee sahwiga iyo hilmaanku ogow nebiga waxaa hilmaami jiray sala allahu calayhi wasalam xataa isaga sahwigiibuuba ka diiday oo wuxuu leeyahay a'imadeennu ma sahwiyaan xataa waa wixii rasuulka ku bannaanaa wa cismada maxaad u malaynay marka yacni ayb wa qaala aydan waxaa kaluu yidhi tacaaliimu la'imati a'imada tacaaliimta ay bixinayaan ka tacaaliimi lqur'aani qur-aanka tacaaliimtiisoo kale way ee qur-aan kalaamullahi alla xaggiisuu ka yimid marka waxaa iskaga daran qur-aanka iyo waxa a'imadiisu sheegaan ayb iyadana alxukuuma alislaamiya safxada boqol saddex-iyo toban waqad qalaa hada alkhumeyniyu khumaynigani waxa uu xadgudbay fil a'imati a'imada shanigooda ku xadgudbay a'imada waa kuwooda iyagaan dabcan xataa jacalahum ilaa uu ka yeelay fowqa mansilati rusul rususha darajadooda ka kor wa haadaa kan in dalla calaa shayin hadduu wax tuso fa inamaa yadullu wuxuu tusayaa calaa zandaqati hada alinsaan qofkani nifaaqiisa iyo diinta inaynan dhabba ka ahayn oo unan diin aaminsanayn buu tusayaa ciyaadan billaahi tacaalaa fa innahu maxaa yeelay yaquulu isaga wuxuu dhahayaa wa ina min daruuriyaati madhabinaa annaga madhabteenna daruuriyaadkeeda qof kasta oo iska garanayo waxaa ka mida buu yidhi anna lia'imatinaa a'immadeenna maqaaman maqaam ayay leeyihiin laa yabluquhu uusan gaaraynin malakun muqarab malab malag malag ilaahay agtiisa loo dhoweeyey walaa nebiyun mursal iyo nebi lasoo diray maqaam uunan gaaraynin ayay a'immadeennu gaarayaan buu leeyahay ayb iyadana alxukuuma alislaamiya safxada konton iyo labo ayb kitaabadan waa kuway iyagu daabacdeen waaye wax laga sheegay ma soo maahan inaan kasoo guurinayno kaas waa kuwii dambe wa min qablihi isaga hortiis qaala alghariiqu fi lguluwi guluwiga midkii ku maashooday walbuhtaani iyo been abuuradka waxa uu yidhi almadcuwu ee lagu magacaabo binicmati اllahi اljazaa'iriy a'imadoodu ka mid yahay nicmatullahi aljazaa'iri almutawafaa ee dhintay sanata natayni wa cashrin wa miatin wa alf kun boqol labaiyo toban ayb sanata اtnatay cashra wa mi-ati wa alf kun boqol labaiyo toban ayuu dhintay wuxuu yidhi wa akharu lmuta-akhiriina badankood waxay ku tageen buu yidhi ilaa ayaga a'imadoodu ka warramaa culimmadooda ilaa afdaliyati اla'imati a'imadu inay fadli badan yihiin calaa uli اlcasmi ululcasmigu inay ka fadli badan yihiin wahuwa sawaabu buu yidhi taasaana sawaab ah buu yidhi e, ululcasmigu waa nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi e, muusa iyo nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullaahi ibraahim iyo nebiga sala allahu alayh waalihi wasalam ayb wuxuu leeyahay marka aimada e, ululcasmigu in a'imada iyo ululcasmiga a'imada fadli badan buu leeyahay marka weli weliba khilaafkaas khilaaf buu xikaayooday markaasuu yidhi wahuwa sawaabu inay ka fadli badan yihiin baana sawaabka uu yahay al anwaaru annucmaaniya ayuu sidaas ku yidhi juska koowaad labaatan iyo labo dabcada oo daarulkuufa iyagaa unbaa meelahooda lagu daabacay fa in qiila haddaba haddii la yidhaahdo ina alcismata lila'immati faqad ishkaal haddii marka la keeno la yidhaahdo cismada waxaa iskale a'imada faqad walaysat lirusulihim laakiin rusushoodu ma laha wa jaa-izun fiihim lkhata rusushu waa ku banaa yacni dadka ay iyagu diraan khata waa ku bannaan yahay marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo a-imadu ayagu waa macsuumiin laakiin dadka ay shaqada u dirsadaan macsuumiin maaha haddii sidaa la dhaho marka qulnaa faidaa jaaza fii rusulihim اlkhaطa'u dadka ay iyagu dirsadaan haddii khata uu ku bannaanaado fil axkaami axkaamta uu ugu bannaanaaday wahum iyaguna baciiduuna min ala'ima iyaguna ay a'immadu aada uga fog yihiin famaa tanfacu lcismatu cismadu maxay taraysaa maca shuyuuci alkhata'i iyadoo weliba gefku ou shaac noqday fi nnaasi dadka dhexdooda waalmas'alatuna mafruudatun waxaa lagu qadarayaa fil a'imati a'imada la rusul annago rususha ka hadli maynin oo maalan nabiyullaahi maxamed daduu dirayaa dadkaas uu dirayo muhimad u diraayo qalad waa ku bannaan yahaan dhahnay axaadiidtuna saasay sheegtay dayib haddii marka taasi iyagu ay yidhaahdaan oo rasuulkiiba waa macsuum dadkuu dirayna waa yacni macsuumiin ma aha ee annaguna a'immadu sidaas oo kale waa iyagu waa macsuumiin kuwa ay diraan macsuumiin aan ahayn sida haddii la yidhaahdo cismada marka a'imadu maxay faa'iido keeneen marka ilaa ambiyadu waxyiga ayaga lagu haystaa laakiin a'imadan loomana waxyoodo macsuumnimadooda maxay faa'iido keenaysaa haddii qaladkiiba uu faafaayo iyagoo nool qaladkii uu faafayo ayib qaala shaykhu lislaam abulcabaas ibnu taymiyata raximahu llah wa dacwa alcisma cismada iyo macsuumnima in la sheegto tudaahii waxay shabahaysaa almushaarakata fi nnubuwati in marka nebinimada lala wadaajiyo qofkaas qofkaad tiraa waa macsuum cismadaasu waxay keenaysaa in aad wax ka siisay nubuwadii qofkaas fa ina almacsuuma maxaa yeelay macsuumku yajibu itibaacuhu qofka macsuumkaa waxaa waajiba in la raaco fii kulli maa yaquulu wuxuu dhahayo dhan in lagu raaco laa yajuusu ma bannaana an yukhaalafa in la khilaafo fii shayin in lagu khilaafo wa haadihi tanina khaasatu lambiyaa ambiyadaa gaar u leh taasna walihaadaa saa darteed umirnaa waxaa anaga nala amray an nu'mina inaan rumayno bimaa unzila ilayhim wixii iyaga lagu soo dejiyey ambiyada laakiin keyrkood nalama amrin raaca si mudlaqa nalooma dhihin ayb minhaaju sunna nabawiya fii naqdi kalaami shiicati alqadariya ayuu sidaa ku yidhi juska lixaad boqol sideetan iyo toddobo marka haddaad tiraa qofkani waa macsuum waa nebi adoo yidhi bay la mid tahay waa khatar marka arrin aada halis u ah wa mimaa yubarhinu calaa cadami cismati caliyin radia allahu canhu waxyaabaha marka caddaynayo ama burhaaninayo cali radia allahu canhu inuusan macsuum ahayn waxaa ka mid a ah maa rawaahu alimaamu cabdurazaaq ibnu hamaam alsancaaniyu fii musannafihi raqamkaas waxa uu kusoo saaray wa saciid bnu mansuurna naxwahu ayuu wariyey raqamkaas wallafdu licabdirazaaq lafdigana marka waxaa iskale cabdurazaaq ana cabidata bna ana cabiidata bna camrin الsalamaaniy qaala waxa uu yidhi samictu caliyan cali baan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ijtamaca ra'yii waxaa kulmay aniga ra'yigayga iyo wa ra'yu cumara cumar ra'yigiisa fii ummahaati اlwlaad um walad waxaa la yidhaahdaa naagta qofka sayidkeeda marka ay uur intay u yeelato wax u dhasho markuu wax ka dhashado mustawladana waa la dhahaa umuwaladna waa la yidhaha addoonay ahayd ilmay u dhashay ilmuhu dabcan waa xor ile adoon eh, sayidkaa ka dhalay addoontaani addoontanina marka eh, sayidkaanu dhinto asalka maalkiisay ka xoroobaysaa dayib marka mas'aladaas baa waxaa iswaafaqay buu leeyahay ra'yigayga iyo ra'yiga cumar allaa yubacna ummahaatu lawlaad inaan la iibinin oon la gedi karin suma ra'aytu markaa dabadeed waxaan ra'yeeyey oon arkay bacdu markaa kadib an yubacna in la iibiyo in layska iibin karaan dib haddana ka arkay qaala cabiidatu cabiidatu bnu camrin waxa uu yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi fara'yuka adiga ra'yigaaga caliyow iyo wara'yu cumara iyo cumar ra'yigiisa fi ljamaacati markaad wada jirtaan oo labadiinaba aad halkaa ra'yi qabtaan yaa axabu ilaya aniga agtayda loo jacayl badan yahay min ra'yika ra'yigaaga waxdaka kaliga aada aragto fi lfurqati marka aad kala tagsantihiin labadiina ninba marka uu si u arko iyo markaad labadiinaba hal ra'yi wada qabtaan anu waxaan jecelahay markaad hal ra'yi qabtaan saa darteed ra'yigaagan dambe may ma qaadanayo kii hore oo adii cumar aada isku waafaqsanaydeen baan joogaa buu yidhi ayb ow qaala amase waxa uu yidhi fi lfurqati booskeeda fi lfitnati buu yidhi qaala markaa wuxuu yidhi fadaxika caliyun cali waa qoslay haddii marka cali macsuum yahay war waad dambaabaysaa inaad iraacdo waajibay kugu tahay buu dhehi lahaa ima khilaafi kartid anigu warkaygu waa waxyi sidaasuu ku dhihi lahaa ma dhihin marka haddana ra'yigaaga ayaa la leeyahay feerina marka taa waxay ku tusaysaa macsuum inaanu ahayn cali radia allahu canhu saxaabadana macsuumiin maaha laakiin iyaga waxa ay ku ijmaacaan kulligood waa macsuum oo ijmaaca ummaddaani markaa gefka eh, eh, ku xirmi maayo ayb ashaahidu min hada shaahidku waxa uu yahay kan ana caliyan radia allahu canhu cali lam yukhai ma gef xukminin cabiidata ardaygiisa cabiidan ma ku gaf xugminin fii tarkihi ka tegistiisa uu ka tegay ra'yahu ra'ya caliyin cali ra'yigiisa uu ka tegay walow kaana macsuuman hadduu ahaan lahaa cali la canafahu waa canaanan lahaa waana yacni arrintaa waa ku qabsan lahaa maunan ku qabsanin ayb cismadii <clears throat> baan marka halkaas uga baxayna baabu maa jaa fi lishaarati ilaa khilaafati abi bakrin radia allahu canhu wuxuu u baab yahay wixii ku yimid ishaarada nebigu sal ll l slama uu ishaaray ilaa khilaafati abi bakrin abi bakr khilaafadiisa hore waxaan u sheegnay nebigu bitacyiin qof uma cayinin ishaaro ou tilmaan iyo wax laga fahmay nas waa jiraan kuwaasaan marka sheegaynaa marka cidda bal nebigu uu ishaaray ummaddaani markuu dhinto kadib inay booskiisa xagga xugunka iyo maamulka ay u gasho cidda ay tahay alxadiidu taasic xadiidka sagaalaad wacan can caaishata radia allahu canha qaalat qaala lii rasuulu llahi sala اllahu calayhi wasalam nabiga wuxuu igu yidhi fii maradihi jiradiisii ou jiranaa idcii lii abaaki aabbaha iigu yeer idcii lii abaabakrin abubakar iigu yeer abaaki aabbaha iigu yeer wa akhaaki walaalkaa iigu yeer xataa aktuba kitaaban aan u qoro kitaab warqad aan u dhige fa innii anigu akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yatamannaa inuu haweysto mutamanin mid haweysanayo mid tamaniya inuu tamaniyaan ka baqayaa wayaquula qaa'ilun mid yidhaahdo uu yidhaahdo ana owlaa anaa ka habboon waya'ba allaahu alla waa diidayaa iyo walmu'minuuna mu'miniintana ilaa abaa bakrin maahane alle iyo mu'miniintana waa diidayaan cid kale abubakar maahani ayb rawaahu muslim xadiidkaa muslim baa soo saaray alxadiidu alcaashir marka xadiidkan haddii ishaaro nebigu sal ll l slama uu tilmaamaya ama uu ishaarayaa ku sugan oo ku jirto ayb oo marka uu leeyahay waya'ba allaahu waalmu'minuuna ilaa abaa bakrin inii akhaafu an yatamanaa mutamanin kulli marka macaanidaasaa ku jirto alxadiidu alcaashir wa can jubayr bni mطcimin radia allahu canhu ana imra'atan haweeney atat innabiya sala allahu alayh waalihi wasalama nabigay u timid tas'aluhu iyadoo su-aalaysa shay-an wax waxbay su-aalaysa waxbay ka rabtay fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi irjicii ilaya isoo laabo oo igu soo laabo ballan buu u dhigay faqaalat waxay tidhi fa in rajactu haddaan soo laabto falam ajidka aanan ku arkin oon ku helin yaa rasuula allah haddaan intaan soo laabta aan ku waaye ka waran tacridu almowt ayb tucridu lmowta eh, ama tucaridu lmowta waxay markaasi yacnii ay sar beebaysaa geeri oo yacni waxay ka wadaa kaanaka haddii aada dhimato ayb ayb oo tacriid baa marka ayaa ku jiro faqaala lahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulka wuxuu ku yidhi fa fain rajacti haddaad soo laabato falam tajidiinii aadan ihelin aniga falqii abaabakrin abuubakar la kulan haddaadan ihelin intaad soo laabato aniga iweyso abuubakar aad oo la kulan rawaahu alimaamu axmedu fii musnadihi imaam axmed musnadkiisuu kusoo saaray xadiidka raqamkiisu yahay lix iyo toban kun toddoba boqol lixdan iyo toddobo raqamkan tasalsulka ahna waa midda dabcada muasasatu risaala oo qofkii raba markaa muasasatu risaala tarqiimkeeda ayaan ku soconaynaa ayb raqamkanna marka kaasu xadiidkanna marka wuxuu tusayaa muhimaadkii nebigu ou waxaa nebigu uu ka dhinto lacalla in abuubakar wakiil ama naa-ib ou u yahay ballamadiisii iyo wixii dayman iyo isaga in markaa loogu aadayo xaggiisa ayib ishaaraa ku sugan marka meeshaas alxadiiu alxaadi cashar xadiidka kow iyo tobnaad wa can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaal marida annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa jiraday fashtada maraduhu jiradiisu waa darnaatay fa qaala wuxuu yidhi muruu abaa bakrin abuubakar fara oo amra falyusalli binnaas dadka ha tujiyo qaalat caa-ishatu caa-isha waxay tidhi innahu rajulun raqiiq abubakar waa nin qalbi jilicsan idaa qaama maqaamaka booskaaga hadduu istaago lam yastatic ma karayo an yusalliya binnaas dadka inuu tujiyo ayib iyada marka waxay rabtaa eedda bay aabbaheed ka rogaysaa meel nebigu taagnaan jiray qofkii soo istaago uun waa gaabin waa laga dareemaa ilaa dadkii hadday nebiga usoo barteen salaadiisii iyo tujintiisii isla marka qofka nebiga kusoo xigo xoogaa daldalool iyo xunbaa laga arkaa ilaa nebigu ma gaari karee taasay u diidaysaa aabaheed marka markaasay hadalkan keentay oo waxay tidhi e, rasuul allo waa qalbi jilicsan yahay hadduu booskaaga istaago ee dadka maba tujin karo muri qaala markaa nebigu wuxuu yidhi muri abaa bakrin abubakar far falyusalli binnaas dadka ha tujiye fa ina kunna idinku sawaaxibu yuusufaa tihiin haweenkii yuusuf waqtigiisii joogay qur-aanku sheegay oo kalaa tihiin tashbiihaasi marka waxa uu yahay iyagu marka sida ay culimmada shuraaxduba ay yidhaahdaan waxyaabaha aad sheegaysaan oo markaa yacni ku marmarsiyoonaysaan iyo waxa aad rabtaan yacni yaa kala duwan oo iyada hadda aabaheed baynan u rabin meeshaas eed bay ka cararaysaa haddana waxay ugu marmarsiyootay arrinkan ayb fa ina kunna idinku sawaaxibu yuusuf ayaa tihiin leanna haweentii yuusuf markii intay damacday kadib suuqa warkaasi uu galay waxay samaysay martisoor waatay samaysay oo haweenkii iskugu yeertay ujeedana kama lahayn iyo dan martisoorkaas nacam keliya waxay rabtay iyada inay marka iska rogto ceebta nacam oo haweenkii kalena ay markaa la wax la arkaan ayb fa ina kuna sawaaxibu yuusuf ayaa tihiin faina kuna sawaaxibu yuusufa fa ataahu rasuulu rasuulkii baa u yimid yacnii kii nebigu diray ayaa abuubakar u yimid fasallaa binnaasi dadkii buu tujiyey fii xayaati nabiyi sal ll slam intii nebigu noolaa isagaa dadka tujinaya oo jiranaa sidaasuu ku tujiyey marka arasuulkan marka waa ergeygii loo diray asaga rawaahu lbukhaariyu wa muslim qultu haadihi adilatun tani waa adillo tuumi-u waxay ishaaraysaa ilaa khilaafati sidiiq abubakar khilaafadiisa lianna alkhilaafata maxaa yeeley khilaafadu niyaabatun waa niyaaba booskii aad taagnayd haddii qof aad geliso inuu kuu taagnaado aada u geliso waa niyaabada noocaas oo kale khilaafada macaanideeda waxaa ka mid a niyaabatun weeyaan iyo wa wakaalatun iyo wakaaladu waay waladii habata liabi bakrin ka abuubakar bakr u sugnaadayna bi hadihi alxaadiidi halaaa saddexdan xadiid ugu sugnaaday huwa istinaabatu nabiyi sala allahu calayh waali wasalama waa inuu nebigu ka naa-ib dhigtay lahu isaga uu ka naa-ib dhigtay fii ajali lcibaadaati cibaadaad midda ugu waaweyn bacda tawxiidi tawxiid kadib wahiya salaatu waay shaygii ugu weynaa tawxiidka kadib ee salaadda ayaa nebiga booskiisii abuubakar buu geystay ayb wa qowluhu lilmar'ati qowlkiisa oo haweenayda uu ku yidhina fa in rajacti haddaad soo laabato falam tajidiinii aadan i arkin i helin falqi abaabakrinna fiihi waxaa ku sugan tawkiiluhu nebigu inuu wakiishay liabi bakrin abi bakar fii tanfiidi wasaayaahu dardaarankiisa iyo iyo fii tanfiidi wasaayaahu dardaarankiisa fulinteeda wa mawaaciidihi iyo ballamadiisa bacda wafaatihi markuu dhinto ka gadaale inuu fuliyo ayuu u dardaarmay ile haddii la yidhi naagtii waxbaan ku siinayaa yaan u imaada haddaan adiga ku waayo abubakar u tag ayb markaa taana marka waa wakaalad u ahay niyaabadii iyo wakaaladiiba meeshaa waa taalla oo macna alkhilaafa ay ku jirto wa min hadihi alaxaadiidi axaadiidtan waxaa haddana ku jira saddexdan xadiid maa qataca bihi wax uu nebiga uga jaray gooyey tamani lmutamaniin kuwa haweysanaya hawadooda wax uu ku jaray ayaa ku sugan cala taqadumi kuwa markaa haweysanayo tamaninayo ka hormar calaa abi bakrin ay ka hormaraan radia allahu canhu intaa marka waa axaadiistii waxay tusayeen lidaalika meesha waxaan kasoo qaadanaynaa khulaasadu waxay tahay khilaafatu abi bakrin waxay ku sugnaatay binnasi alkhafiyi nas khafi ah oo istinbaad geli karo lagana fahmi karo in abubakar khilaafadu leeyahay waana sida ahlu sunnada caqiidadoodu ay ku dhisan tahay ee markay ka hadlayaan khilaafatu abi bakrna ah, ah, khilaafatu abi bakrinna waxa ay yidhaahdaan habatat binnasi alkhafiyi waana middaa ishaaradaas amaa maa habata licaliyin marka faker la fogeynaayo midna la sugaayo caqiida marka la sugayo shubhana la fogeynayo daruuri waxaa ah khasmiga waxa uu cuskanaya laftiisa in la in la sheego dabadeedna laga jawaabo iyaga marka waxay yidhaahdaan shiicadu waqtigii nebigu ou tabuuk markuu baxaayey waa kii cali madiine uga tegey oo waxa uuna ku yidhi amaa tardaa an takuuna minii bimanzilati haaruuna min muusa miyaadan raalli ku noqonaynin booskii haaruun muuse u joogay inaad markaa aada noqoto hayra annahu laa nabiya bacdi waa markuu cali ka xumaaday ar in uu ka hara nebiga sal ll l slam ayuu nebigu sidaa ku raalligeliyey haddaba marka markaa noloshii nebiga ayaa calina nebigu sal ll slam uu madiina u dhiibay maamulkeeda wuxuu yidhi marka amaa maa habata licaliyin radia allahu canhu wixii cali u sugnaaday oo min istinaabatihi inuu ka wakiil dhigtay ah cala almadiinati madiino uu kaga naa'ib dhigtay fii gaswati tabuuk fa inahu kaasi qad shaaraka fiihi waxaa la wadaagsaday cali gayruhu baa la wadaagay keligiis ma aha fa ina anabiya sala allahu alayh waali wasalam nebigu qad khallafa fi lmadiinati madiino wuxuu ku reebay naa-ib ahaan uu ugu reebay gayra caliyin cali kayrkii radia allahu canhu kabni ummi maktuum iyo wagayrihi fii ghazawaatin ukhar ee duulaamadu tabuu keliya maahayn kuwo kalaa jiray nebigu madiine ka baxayey dad kale ayaana naa'ib uu madiine uga dhigay marka middaa cali waa lala wadaagay radia allahu canhu laakiin kuwan abuubakar lalama wadaagin cid salaada nebigu u dhiibay aan abuubakar ahayn ma jirin oo biamrihi loogu dhiibay ma jirin ayb waladii habata liabi bakrin radia allahu canhu waxaa u sugnaaday abu bakarna lam yahbut ligayrihi gayrkii uma sugnaanin wa idaafatan ilaa dalika kudarid marka ka intaa aan ku darayno waxay tahay falam yusmac ku darid marka aan intaan soo intaan soo sheegnay aan ku u idaafaynayno falam yusmac lama maqlin min caliyin cali lagama maqlin fii khilaafati sidiiq abubakar khilaafadiisii walaa bacdaha iyo gadaasheedba ilaa mowtihi ilaa uu ka dhintay xarfan waaxidan hal xaraf yuuhimu kaasoo iihaam gelinayo annahu axaqu inuu ku xaqnimo badnaa bilkhilaafati khilaafada min asidiiqi inuu uga habboonaa xadiid bukhaari ku jiraa jiro kitaabuulmanaaqib oo isaga markii cali baycada waa ka daahay dabcan baycadii uu abubakar la gelayay waa ka daahay culimadana waxay yidhaahdaan wuxuu uga daahay faatimo jiradeeda ayuu ku mashquulay ee markaa dambe ayuu abuubakar cali abuubakar buu u yeeray guriga iigu imaaw buu yidhi waa u tegey markaasuu hadal aad cajiib badan uu cali ku yidhi abuubakar wuxuu yidhi innaa qad carafnaa fadlaka abubakarow annagu fadligaaga waa garannay wamaa acdaaka allaahu wuxuu alla ku siiyeyna waa naqaanaa walam nanfas calayka khayran saaqahu allaahu ilayka mana kugula tartamin annaga fadli iyo khayr ilaahay adiga kuusoo kaxeeyey walaakinaka stabdadta calaynaa biاlmri laakiin wuxuu yidhi talada ayaad naga dedejisay oo adiga markaa aada gaar kula noqotay de talada in la dedejiyana waxaa keenaya nebigii waa dhintay sal ll l slam isla markii in madax la sameeyo waay leanna umuurtii dadka waa isdhex yaacaysaa lagama gaarin marka dad badan in la kulmiyo abu cubayda iyo cumar iyo abubakar iyo ahlulxalliga eh, dhowr ka mida ayaa markaa abubakar la mubaayacootay muslimka intii kalena way sidaasay kula mubaayacoodeen duruuftaas ayaana keentay saqiifati bani saacida siirada iyo kutubta xadiidka intaba waa looga hadlaa ee marka laakiin marnaba ujeedka aan halkan ka leeyahay waxay tahay marnaba cali ma dhihin anaa adiga kaaga habboon khilaafada ma dhihin laakiin wuxuu yidhi inaan isla tashanay ahayd ayb oo taladii baad marka igala degdegteen intaas waay waxa marka laga hayo taasaa laga yaabaa bacdi naas marka inay ku dhagaan ayb fa dacwa shiicati marka shiicada dacwadooda iyo waxa ay sheegayaan fi lwasiyati wasiga ku saabsan ka dacwa araawandiyati firqada raawandiyada la yidhaahdo dacwadooda oo kale waaye fi lwasiyati liali lcabaas raawandiyadu iyaga waxay qabaan nebigu waa dardaarmay reer cabaasuu u dardaarmay meesha kuwan ay leeyihiin cali buu u dardaarmay kuwa iyana halkaasi aadayaan marka kuwaas dacwadooda iyo waxa ay sheeganayaan unbay tanna la mid tahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed